lkaafiru muslima qofkii gaalka ahaa goormuu muslim noqonayaa wamataa yasiiru lmuslimu kaafira qofkii muslimkaana goormuu gaal noqonaya oo nawaaqidii iyo waxay ku saabsanaa baynu wax ka sheegi doonaa haddii la yidhaahdo mawduucu runtii waa mawduuc muhima u baahan muxaadaraad fara badan buu baahan yahay Eh, se waktigu waa wakti kooban baa laga dhigay hal muxaadara laga dhigay eh, mawduucani waa mawduuc aimada ama culimadu markay ka hadlayaan waxay geliyaan abwaabta caqiidada baab asmaai walaxkaam baabka la yidhaahdo baab asmaai walaxkaam oo asmaada waxaa loo jeedaa magacaanta diiniga ah muminow maxaa tahay muslimow maxaa tahay muxsinow maxaa tahay gaalka kaafirow maxaa tahay murtadow maxaa tahay munaafiqow maxaa tahay daalimow maxaa tahay faasiqow maxaa tahay asmaada noocaasee diiniga ah ayaa baabkaas lagaga hadlaa iyo axkaamtay leedahay oo axkaamta ka ratimaysa adduunyada marka la joogo marka la kala baydhbaydho ee qof waliba xukun adduunka ku qaadanayaa aakhira marka laysla tagana qof walba xukun buu yeelanayaa markaynu asmaada ka hadlayno mawduucaasi markaa runtii waa mawduuc aad u muhiim ah hadaynu soo yar dhaweyno tusaalaha qofkii dembiga weyn ee kabiirada ku dhacay maxaa lagu magacaabaya waa meelaha lagu kala tegey ahlu sunnaha iyo dawaaifta kale lumay maxaa lagu magacaabay magaciisa maxaa la yidhaahdaa eh, haddii magac loo baxshayna xukun baa ka ratimay adduunye markuu joogo markuu dhintana xukun baa ka ratimay mowduucani waa mowduuca la odhan karo ee geedi socodka aakhiro loo socdo waa meesha liibaan iyo iyo ayaandarraba ay ku xidhan tahay oo meesha aad markaa aad isdhigto haddaad bahda iimaanka ku biirto ee ahlu sunnaha iyo iimaanka saxa ah waxaad aad iyo aad rajo weyn uga qabtaa ilaahay subxaana wa tacala inuu janno ku gayn doono haddii aad baydho oo dawaa'ifta lumay iyo meel xumaad ka dhacdana xaalkaagu xaal sahlan ma aha saa darteed wuxuu odhan jiray ibnu rajab acni masaa'il alasmaa'i wاliimaani wاlkufri wاlnifaaq masaa'ilu cadiimaة jidda faina allaha callaqa bihadi اlasmaa alsacaadaةa wاshaqaawa waاstixqaaqa اljannati wاnnaar iimaanka iyo kufriga iyo waxyaabaha magacaanta noocaasa waa magacaanta ay ku xidhan tahay liibaanta iyo shaqaawada ayaan darada ah marka waa muhim daraasada la daraaseeyo muhimadaasay leedahay waxaynu odhan karaa waa khilaafki u horreeyey ee muslimiinta dhexdooda dhacay oo muslimiintu iyagoo toosan oo saxaabadii ay joogto oo manhajkii nabiyulaahi maxamed ay ka dhaxleen ay haystaan baa qolyooyin badan ka dhex kaceen oo firqadii uu horeysay ee khilaafka ummadda u keentay khawaarij baa laodhan jiray khawaarij baa laodhan jiray waxayna ahaayeen waa khilaafkii koowaad ee bilowday islaamka dhexdiisa waxay tilmaameen oo yidhaahdeen qofkii dembi weyn oo kabiiraha ku dhaca waa zinaystay waxbuu dilay waxa weeye qofkaasi waa gaal naartuuna ku waaraya halkaasaa khilaafka bilowday oo ay ku khilaafeen ahlu sunna waljamaaca waxaa ka dambeeyey oo dabagalay niman la yidhahda muctasilo iyana wax badan aan ku adhaamin iyana waxay yidhaahdeen qofka war maxaad ku magacaabaysaan markii la yidhi annagu hadda gaalafka ku ballaarin mayno laakiin waxaanu leenahay meel dhexe oo mansila bayn mansilatayn buu joogaa laakiin xagga dambe ee aakhiro marka laysla aado qolyaha hore ayaanu isku mawqif naar buu gelaya qofkii kabiira ku dhacay waxay noqdeen waa kooxdii labaad iyana allaagawday ee ka baxday manhajkii ahlusuna waljamaca waxaa soo raacay qolo kaloo murjica la yidhaahdo oo yidhi baryeero xagga kale u badiyo in waxba ansaxaynaa kuwaasina markii leeba maxaa u aragteen qofkii dembiga koyn ku dhacay kabiirada ah waxay leeyihin qofkaasi iimaankiisu meel saru maraya iimaankiisu waa kaamil oo haddaad wax kasta walaaqato oo dembi kasta ku dhacdo adiga iyo jibriil bay isku mid baatiin xagga iimaanka saxaabada qofka iimaanka weyn baad la mid tahay hawshaada iska walaaqo qoladaasna waxaa la murjiaa la yidhahdaa oo iyana waa waa tawaa'ifta lumay ee ahlu sunnaha khilaafay waxyaabaha ay ku lumeenna faham la'aanta iimaanka iyo sida saxa uu yahay ee siday salaf ku arkayeen bay ka baydheen oo waxay yidhaahdeen aliimaanu kullun laa yatajazza khawaarijtu iyo kulligoodba iyo murji'aba iimaanku waa shay kulliyo mid ah oo aan qaybsamayn khawaarijta waxay leedahay idaa dahaba bacduhu dahaba kulluh haddii wax ka mid iimaanka tago iimaankii wuu wada tegey oo haddii qofku macasiyo kabiiro ku dhaco waxa weeye iimaankiisiibuu dhaawacdo waxbaa tegay oo nuqsaamay mar haddii waxa lumeenna kulligii meesha uu ka baxay qolyaha kale waxay leeyihiin iimaankii waa mid keli ah oo idaa wujida bacduhu wujida kulluhu haddii wuxuun la helay oo qofkii islaamnimo uu qiray waxa weeye iimaankiibu ku jiraado macsi kastaaad samayso waxa weeye waxba ku yeeli mayso macsidu mar haddii aad tahay qof islaam ah taas waxay keenaysaa marka maxaa tahay iimaanu in la fahmo oo si fiican loo garto ficilkale aamana yuminu iimaanan oo jumhuur ahlusunna waxay u badan yihiin marka xagga luqa ahaan atadiiq bay yidhaahdaan wamaa anta bimuminin lana walow kunaa saadiqiin eh, laakiin sheikhuislaam ibnu taymiya isagu xoogaa mulaaxadu ka bixiyey oo wuxuu leeyahay xagga luqada aliqraaru baa laodhan karaa ilaa lix wej meelaha taqriiban ayuu ku bushinayaa lafdiga atadiiq iimaanku macnihiisu waxa weeyaan aliltizaamu altasdiiq اljaazim wاliqraaru اlkaamil biwujuudi اllahi caza wajal وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وظهور أثر ذلك على العبد في عمله qofkan inuu si dhab ah oo go-an ilaahay subxaana wa tacaala u rumeeyo jiritaankiisa ilaahnimadiisa inuu cibaado keligiis ka leeyahay rabbinimadiisa isagu inuu adduunka maamulayo ifaadkii asmaadu leeyahay inuu isagu xaq muta in la caabudo arinta noocaas oo markaa waxa uu rumeeyena raadkiis iyo ay ka muuqato waxaa kala yidhaahdaan nadiska loo dhigo waa xaqiiqa murakaba waa xaqiiqo dhow shay ka kooban oo waxay mar yidhaahdaan waxa weeyaan qawlun wa camal ama qawlun wa camalun waniya ama qawlun wa camalun waniyatun waictiqaad erayadaasoo dhammina isku meel bay ku shumayaan oo ma kala dudwanaa marka iimaanku waa qawl qawlkiibaa qaybsamaya waxaa loodhanayaa qawl qawlu lqalbi iyo qawlu lisaan camalkiibaa qaybsamayo camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix iyo camalu lisaanna waa lagu dari karaa marka arimaha noocaasa bay salafku u arkayaan iimaanku inu ka kooban yahay oo marka la waa qawlu lqalbi waa rumaynta uu qofku ictiqaadsan yahay arrimaaynu sheegayna oo ilaahay subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa kelinimadiisa wixii shareecadkii o dhan la rumeeyo qalbiga ka rumaynaya qowlulqalbi baa la oo qur-aankuna waa tilmaamaya ulaa'ika kataba fii quluubihim liimaan waa kaala yidhi subxana wa tacaala walamaa yadkulu liimaanu fii quluubikum marka waxaa la kaas waa qowlulqalbi waxaa jira qowlulisaan qowlulisaanku ee carabka tawxiidka laga dhawaaqay wey qofku waa inuu carabkiisa kaga dhawaaqaa shahaadada iyo tawxiidkii la yimaadaa oo rukni u ah waxa la yidhaha iimaankii oo haddii carabka la waado qofki isagoo awooda ku dhawaaqi waado islaamnimo aysa markaa jiri mayso waxaa adilaeedu iska fara badan tahay quuluu aamanaa unzila ilayna wamaa unzila ilaykum waa kaa la wa tacaala aayaadkaas ayaa u daliila oo amrayo aamanaa dhaha ilaahay baan rumaynay wixii ilaahay soo dejiyey ee kutubaha o dhan baan rumaynay taasina waxa weey waa qawlka qawl lisaan baa la yidhahdaa waxaa kale oo camalku waa laba qayboodoo waa camalulqalbi iyo camalujawaarix camalka qalbigu muxuu yahay qalbigu acmaasha ku jirta ayaa ka fara badan acmaasha jawaarixka oo qalbiga kan waa waxa weeyaan ikhlaaska qofka laga doonayo ilaahay ikhlaas sameeyo baa ka waxaa ka mida ah waxaa la yidhaahdo tawakulka iyo tala saarasha ilahu tala saaranayo waa camal qalbiya waxaa ka mida ah khawfka iyo cabsashada iyo baqashada loo ka baqaya baa ka ah. waxaa ka mida la yidhaahdo maxaan ku sabirka uu sabrayo adkaysanaya baa khushuuca uu khushuucaya baa ka mida dhan waxaa weeye acmaasha qalbiga ah oo iimaankii ka oo qofka muuminkaa laga doonayay in arrimahaasoo dhan ay ku jiraan qalbigiisa allah wuxuu leeya subxaana wa tacaala inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuh zaadathum iimaanan wacalaa rabbihim yatawakkaluun oo waxa weeyaan marka ilaahay ay xusaan la xusuusiyo quluubtooda ayaa ruxmaysa oo baqasho iyo cabsi baa ku jirta waa iimaankii wacalaa rabbihim yatawakkaluun allay tala saaranayaanoo ay oo umuurahooda iyo danahooda allah bay cuskanayaan oo khawfkiibaa laga hadlaya falaa takhaafuuhum wakhaafuuna in kuntum muminiin haddaa muminiintiin aniga uniga cabsada waxa weeyaan oo rasuulku uu sheegay shucaabta faraha badan oo qaaba meelgelayaan aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba wa fii riwaayatin wasituuna shucba calaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat ladaa can ariiq marka shucaabta faraha badan oo iimaankii ka midta oo waxaa la shucab اliimaan iyo shucab alkufrigu waa meelaha ay isugu imanayaan ahlu sunna ay qabaan oo qolyihii hore lagu kala tegey oo imaamku eh, yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya aacaddana waa ku ziyaadaya qof markuu la yimaado acmaal fara badan oo wanaagsan iimaankiisu waa kobcaya waa ziyaadaya marka waxyaabaha macaasi ee dunuubtu iyo way isu iman karaan iyo shucab اlkufriga iyo iimaanku way kulmi karaan oo shucabtii acmaashaasa darajaad ah oo waxaa laga yaabaa shucabku qaarkood haddii la waayo iimaankii waa la waayayaa qaar haddii la helo iimaankii waxa weeyaan xoogaa nuqsaana baa ku jira haddii qaar la waado oo wuxuu noqonaya iimaankiisu naaqis yahay siyaabahaasay marka arrimahaas noqonayaan camalu waa waxyaabaha qofku uu samaynayo jirkiisa ka samaynaya salaada waa camalu sida maaragtay xajkii jihaadkii sadaqadii arrimahaasoo dhan waa acmaasha uu ka samaynayo qofku xubnihiisa wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa wayuqiimu الsalaa wayuutuu zakaata wadalika diin اlqayima marka waxa weeyaan acmaasha jawaarixu ka samaynaya iimaankii bay ka mid tahay oo qofku uu la imanayo oo la doonayo inaad u garato inay tahay iimaankii acmaashiisii ay ka mid tahay axaadiiii adilada way fara badan tahay intaa waxaynu ku dhaafaynaa si kooban iimaanka haddaynu si kooban u sheegno kufriga kufrigu agga luada asatr wtaqdiya ayaa la yihahdaa asturid iyo qarin xagga luada fii laylatin kafara nujuuma amaamuha buudi waa habeen daruurihii ay qarinayaan xidigihii kafara nujuuma yani xidigihii waaa qarinaya kafar marka waa qarinta waa sitraga iyo daboolidda ayaa la yihahdaa xagga luada oo qur-aanku marka waa la leeyahy subxaana wa tacaala acjaba marka kufaar halka looga jeedaa waa waa ninkii beerwalaha ahaa ee wax beeranayey marka ninkaa wax beeranaya kufaar waxaa loo yidhi wuxuu aasayaa iniyihii iyo midhihiibu dhulka ku aasaya ku qarinaya ciidda ku duugaya saa baa cilaaqada ka dhacaysa waxay tabeele gaalkuna dee ilaahay nicamtiisii ilaahaygii u nimceeyey ee uumay ee uunka keenay buu dafirsan yahay oo u hogaansami marka isna waxaasu qariye kaasi waa agga luada isilaaxa marka la kufrigu waa id liimaan kufrigu iimaanku ka soo horjeedaa oo haddii iimaanku qowl iyo camal iyo ictiqaad noqonayay gaalnimaduna waxay ku dhacaysaa qowl bay u dhacaysaa oo qowlkii baa lagu gaaloobaya oo qofku la imanaya hadduu qowlkaasi qowl kufriya yahay oo ictiqaadkii baa lagu gaaloobaya oo waxa weeye camalkii baa lagu gaaloobaya oo tarki baa lagu gaaloobaya oo qofku waxyaaba qaarkood ku tagu gaaloobaya arrintaasina adilada qur-aanka iyo nusuusteedu way badan tahay alla wuxuu leeyahy subxaana watacala maruu ka warramaya kuwii dheeldheelayey ee waxyaabaha lagu gaaloobay ku hadlay walain sa'altahum layaquulunna inamaa kunna naquudu wanalcab qul abillaahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum marka hadalkoodii inuu hadal gaalnimo ayaa ka muuqanaysa oo markaa qowlku kufrigu noqon karaa walaqad qaaluu kalimata alkufri wakafaruu bacda islaamihim qolaa laga hadlaya munaafiqiina waxay ku hadleen kelimat alkufri bay ku hadleen wa kafaruu bacda islaamihim baa ilahi subxaana wa tacaala yidhi oo qowlka kufriga waxaa noqon karaa markuu qofku u yeedhanayo dad dhinto baryayo oo dad uu u yeedhanayo dhintay oo wax weydiisanayo oo baryayo qowlkaa uu ku ducaysanayo waa la inoo iman doonta markaan waqada ka wman yadcuu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fainamaa xisaabuhu cinda rabbih inahu laa yuflixu lkaafiruun qofka ilaahay maciisa caabudaya oo baryadii la imanaya waxa weeya qofkaasi laa burhaana lahu fainahu laa burhaana lahu bihi fainamaa xisaabuhu cinda rabbih waxaa ka mid a ficil uu sameeyay buu qofku gaaloobaya oo inuu Eh, sujuud liayr lah u sujuudo eh, maxaanku le dabxi liayr lah uu dad cid ku weynaynayo tacdiiminayo waxa wey lagu gaaloobayaa musxafka qur-aanku halkaa kutu lagu gaaloobayaa waxa weeyaan waa afcaasha kufriga keeni karta waxay noqon kartaa kufrigu ictiqaad buu noqon karaa oo camalkii qalbiga ahaa iyo waxyaabihi u caqiidaysnaabaa la waayaya iyo qowl qalbigi oo tasdiiqii ah oo wuxuu diidi karaa diintuu rumaysnaabuu odhan karaa waa waxba kama jiraan oo rumayn kara inuu idhaahdo ma aaminsani oo uu ka hor iman karaa e, baatinan wa daahiran taasi waa nooc ictiqaadka ah isagoo marka qaarkoodba xitaa laga yaabo inuu rumaysan yahay bu haddana uu odhan karaa maxaanku dha uu diidi kara ama u odhan karaaba shay xalaalah buu xaaraan ka dhigi karaa ama shay xaaraana buu u ictiqaadi karaa shaygaasi inuu yahay xalaal ictiqaadkaasna waa kufrigu noqonaya hadduu yahay zinadii way xalaal zinadii waa xalaal waxa weeyaan dee diintu ka baxay waa ku gaaloobaya hadda meel baa laska sii maraya zinadiiba dadka qaarkood waxaa layska dhaadhicinayaa baashu inaanay dembiba ahayn oo ninkii gurigiisii haddii islaantii hawleed iska qabsato meelaha bannaanada waxa weeyaan eh, taas dembi maaha guriga gudihiisa unbaaba zina kiis noqonaysa hadda gaaladu muslimiinta ay dhex keentay in qawaaniinta lagu qoro in zinadu mar haddii labada qofna iskaba baraali yihiin inaan wax dhibaataa lahayn wayaaba khatarta wey marka waa zinada inaad xalaashato oo yidhaahdo waxaasi waa ii zinada inaan sameeyo dadku waa xor dadka yaan lagu khasbin qofka muusa bidiin wa ciisa bidiin say yidhahdaanoo kale nin doonaa sameeye faraha laga qaado marka hadduu aaminsanya waxa inay munkar yihiin oo dembi yihiin uu sameeyo taas dee waa ku dhacay laakiin hadduu aaminsan yahay inay arrintaani arrin iska bannaan tahay oo iska caadiya oo aan isaga xalaal tahay uu samayn karo waxa weeyaan arrintaasi kufri bay tegaysaa waana waxaa lagu gaaloobay oo ah yani ficil ah ama uu caqiidaysta oo yidhaahdo waxaasi way ii bannaan tahay inaan sameeyo waana xalaal xaaraanna ma aha waa lagu gaaloobaya eh, kufrigu aqsaam buu yeelanayaa marka la eego eh, waxyaabaha ku keenaya qofkan waxa inuu sameeyo ayaabaa keenaya inuu sameeyo oo mar wuxuu noqon karaa kufru takdiib uu noqon karaa waxa inuu beeniyey xaqii oo diintii uu ka oo diiday ama nas qur-aan ah, ama shay diintii ka ah uu diido waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw kadaba bilxaqi lama jaahu ila alla wa tacaala marka takdiib baa la yidhaahdaa oo waa been uu xaqii beeninayo mar wuxuu noqon karaa kufrigu waxaa la yidhaahdo kufru liba wastikbaar oo wuxuu diidan yahay diinta waaba rumaysan yahay oo xaqnimeeda waa garanaya oo waa ictiraafay laakiin wuu diiday hogaansankii buu diiday inuu hogaansamo wix ilaahay farayay buu diiday ibliis baana kow ka gaalnimadaas meesha ka timi oo ibliis ilaahayna waa yaqaanaa ibliis amarka ilaahay siinayana waa yaqaanaa somal laakiin dee wuu diiday waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam fasajaduu ila ibliisa abaa wastakbar wa kaana min alkaafiriin wuu diiday oo wuxuu yidhi anugu u anaaba ka fiicanba ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin marka cidaan ka fiicanahay inaad tidhaahdo u sujuud arrintaas markaa qabato saa darteed wuxuu noqday inuu diidan yahay oo ku horyim xaqi waxaa soo geli kara waa dhici dad badan oo yaqaanay xaqa xataa waqhtigai rasuulka oo fahmay oo diinta u ayaa haddana ama kibir ama isla ama si kale ay u diidana xaqa waxaa tusaale ka ah abu aalib oo nebiga adeerkiis ah oo nebiyulaahi muxamed salawaat ullahi wasalaamu alayhi juhuud xoogla uu ku bixiyey oo weliba rasuulka garab siinayay oo dadaal badan uu la doonay rasuulku inuu islaamo oo markii dambe lagu yidhi innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa adugu ciddaad jeceshay hanuunin kari mayside ilaa cidu doona hauniya markaad u fiirsato abu aalib wuu fahmay diintani inay xaq tahay hadaladiisii baana u marhaati ah walaqad calimtu biأna diina muxamadi min khayri أdyaani اlbariyati diina walowla almalaamatu aw xadaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina hadalladaas ku hadl wuxuu leeyahay waxaan ogahay diinta nabiyulaahi maxamed ay tahay diimaha ta ugu fiican inay tahay haddaanan aanay khayaab ahayn iyo maxaanku dhahdaa ceebka carar oo wiilkii yaraa wadeerka o abuu raacay anuu nin weyn odaya ah oo beesha nin garbeedkii reerka ah odayaashii reerka ah inaan si yar wiiga isaga raaco haddaanan taa ka baqaynin maran ku raaci laha buuri ilah baa hanuunka haya markuu arko fahmay marka waa kufru ibaa wastikbaar weeyaan oo maxaad u malayna kii eh, allakoodka ee soomaaliyeed ee yidhi eh, maxaa iga galay salaad iyo suxula maydhmaydhka bal ka warran isaga maxaa iga galay soon iyo aana subaxdiidka maxaa iga galay zake iyo daalma subaxsiiska ka waran ninka isaggeelninkalasiiska sooma geelninkalasiiska ninkaa qudhiisu xaalkiisu xaal sahan maaha dee diintana wuu garanaya wuu fahamsan yahay laakin wuxuu leey aniga kuma jira bur badda salaadna uma jeedo maxaa gacmo maydhmaydh cagamayhig oo cibaadadii buu ku ciyaaray mota diinaya oo soonkii buu diidaya oo wuxuu diidaya maxaa la yidhaha zakadii buu diidaya waa nooc ilaah ah oo diidmaa oo istikbaar ah oo iska weynayn ah somaali marka bani aadamku dee noocaasi waa nooc gaalnimo noqon kara oo marka saa loo eego waxa weeyaan waa arrin khatiira arrintaas kufrigu wuxuu noqdaa icraad buu noqdaa iyo kajeesi oo dadkii gaaladu in badan oo ka mid yihiin gaalnimadoodu waa kufru icraad waxa weeyaan way dhegaysanayaan way maqlayaan laakiin uma jeedaan way ka jeesteen inay dhegaystaan inay xagga maqlaan inay dhegta u raariciyaan waxa weeye uma jeedaan sidaa darteed waxa weeye waa nooc icraad oo jeesiya oo ilahay layidhi waladiina kafaruu ama undiruu mucriduun buu yalla subxana wa tacala kufri wuxuu noqon karaa kufri shaki buu noqon karaa oo qofku shakigu inuu ka shakiyo mabda'an diiniga islaamka ah oo yidhahdo anigu rumayn maayo diinina maayo shaki baa igee jira saxnimadiisa saxni meesha kama jira marka noocaasna waa nooc kufriya mar haddii uu ka shakiyey oo aanu la iman rumeeyo yana shakiga waxay noqonaysaa kufriga noqonaysa dakhala jannata wa huwa aalimu nafsi qaala maa adunnu an tabiida haadii abada wamaa adunnu saacata qaa'ima ma filaya buuhi ma malaynayo saacadda qiyaame inay kici doonto oo heli doono kufr nifaaq baa jira oo qofkii inuu daahirkana ka muujisto islaamnimo laakiin qalbigana takdiib iyo beenin xaqa uu diidan yahay uu qalbiga ku qarsanayo iyana waa nooc ka mid a ah. taqsiimka labaad oo kufri abar iyo aqar baisna jiro kuna adii kufrigu siyaabaha ku yimaada abarku akarkuna waa nooc ka ah kufriga laakiin kufri duuna kufri bay ka cabiraan culimmadu rasuulkan axaadiid fara badan ayaa ka sugan oo mararka qaarkood ku yimaada erayga kufriga oo la doonaya dadku inuu fahmaansiiyo salafku ay u fahmeen mararka qaarkood wuxuu noqon karaa alxalif biayr ilah ilah ayrka lagu dhaarto baa noqon kara kufri asqar ku iman kara mararka qaarkood ila xadiiku man xalaf biayr ilah faqad kafar mararka qaarkood eh, wuxuu noqonayaa eh, la dagaalanka qofka muslimkaa lala dagaalamo sibaabu lmuslim fusuuq qofka muslimkaa caydiisu waa faasiqnimo daacada lagaga baxo wa qitaaluhu kufrun la dagaalankiisuna waa gaalnimo kufrigaasi ma aha diinta lagaga baxaye waxa weeyaan waa kufru duuna kufriga la yidhahdaa waxa weeyaan mararka qaarkood acana fi nasab ayuu rasuul ka hadlay iyo niyaaxada baroorta qofka maydka loo baroortay iyo eh, nasabka qofka la caado eh, rasuulku wuxuu ku sheegay salawaat ullahi wasl kufri buu ku sheegay eh, intaani fi nnaasi huma bihim kufrun aacnu fi nasabi wa anniyaaxatu cala almayit marka in qofkii la nasab caado arrintaa kufri buu ku sheegay iyo in loo baroordiiqo loo baroorto qofkii maxaanku dhahdaa dhintay maaragtay loo baroorto iyana waxay noqonaysaa kufri laakiin waxaa loo jeeda kufri asqar baa loo jeeda goorma ayaa qofkii gaalkaa muslim noqonaya qofkii gaalkaa goormuu islaam noqonayaa marka uu qiro carabkiisa iyo qalbigiisa uu ka ictiraafo ilaahay subxaana wa tacaala rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa ilaah macbuuda yahay oo isaga xaq lagu caabudo nebiyulaahi muxamedna uu yahay rasuulka ilaahay subxaana wa tacaala u soo diray adduunka wax allaale wixii rasuulku la yimi oo dhammaantood kitaab iyo sunnana uu xaq yahay markuu intaa rumeeyo ee tasdiiqan wanqiyaadan uu la yimaado oo rumayntaasi ka dhacdo tawxiidkiina ku dhawaaqo oo shahaadataynkii la yimaado qofkaasi islaamkiiba soo galay haddii aan la helin markaa wax naaqid ah wax burinay ama qowl ah ama ficil ah oo arrimaha uu ictiraafay ee u qirtay ee ku dhawaaqay ee u rumeeyey ee ka muuqata wax burinaya oo muqaalin la hadaaran jirin qofkaas waxaa loodhanaya waa qof islaam ah axaadiidta iyo adiladu aad iyo aad bay u fara badan tahay rasuulku markuu tawxiidka ku dhawaaqay wuxuu yidhi laa yalqa allaha bihima cabdun hayru shaakin fiihima ilaahay kulama kulmo ilaahay subaa aan shakisnayn ilaa dakhala aljanna jannada ayuu gelayaa buu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo xadiidku murta nuqaatil annaas xataa yaquulu laa ilaaha ila allah iyo xadiidta la mid ah iyo sunnaha camaliga ah oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh aynu ku hayno ee ka fara badan ka aqbali jiray dadka markay tawxiidka qiraan imaam nawowi baa aqwaasha culamadu iska fara badan tahay qowlka imaam nawowi ayaynu taana ku xidhi doonnaa imaamu nawowi wuxuu yidhi wattafaqa ahlu sunnati min almuxadisiina wاlfuqahaa min almutakalimiina cala ana almu'min alladii yuxkamu biannahu min ahli اlqibla wlaa yakhludu fi الnaari laa yakunu ila man ictaqada biqalbihi diin اlislam qofka ahlu sunnuhu dhammaantoodba awaaifta ahlu sunnuhu waxay isku waafaqeen inaan loo xukumayn ahluqiblo naartan aanu ku waarayn yani qofka itiaadiya biqalbihi diin islaamka itiaadiya in loo xukumayo yuxkamu waxaa loo xukumaya biannahu min ahli qibla inuu yahay qofka naarna aanu gelaynin waxa weeyaan qofka ictiqaadiya biqalbihi diinta islaamka qalbiga ka caqiideeya ictiqaadan jaaziman waa ictiqaad rumayn go'an khaaliyan can shukuuk khaaliyan min ashukuuk shakina ka qaali ah wanataqa maca dalika bishaatin hahaataynkan ku dhawaaqay macnaha noocaasa ayuu sheekhu maray waxaad moodaa arrintaasna khilaaf inaanay lahayn eh, waxay yidhaahdaan oo ka hadlaan masale odhanaysa ma loo shardinayaa hadii qofkii diinta soo galo oo tawxiidkii ku dhawaaqo oo diintuu soo galo ma loo shardinayaa inuu ka baraa'a qaato oo ku laro tawxiidka ku laro waxaan ka bari ahay diin kastaoo khilaafsan diinta islaamka eraygaa inuu raaciyo ma shardiba mise ma aha waa masale ay isku khilaafsan iyo shaaficiyada qaar ka waxay qabaan arrintaas in loo bahan ibnu caabidiin oo kale xaashiyadiisa wuxuu mabxas kaga hadlay ishtiraadu tabri ah maca alityaani bishahaadatayn yani in baraanqaadashahaas loo baahay shardi ay tahay shahaadataynkana la imanayo laakiin qowlka jumhuur ay qabto jumhuur shaaficiya walxanaabila oo hayrum waxa weeyaan xaalado gaara mooyaane mar kastaba aan la harinayn mar kastaba aan la harinayn waxaa la harinaya haddii ninkan gaalkiihi taawiil kufriga uu jiro waynu ka hadli doono kaasi muxuu yahay eh, ayaa la shardinayaa inuu la yimaado maxay waxaa la yidhaahdo eh, tabri'ada inuu la yimaado banaanqaadashada ama murtad buu ahaa diintii ka baxay isagoo marka hore islaama markaasu waxyaabo go'an shay mujmacoo lagu ijmaacsan yahay oo diinta ka mida ah buu dafdiray hadhow markuu soo galo soo islaamayo hayguu diide kaga baxay diinta la yimaada oo ogolaada ama hay xaaraana buu xalaashaday hadhow markuu diinta kusoo noqonay waa inuu shaygii waxa weeyaan waa xaaraan saasaa markaa qowlka raajixa ah ee xoogga badan u yahay sheekha la yidhaahdo yaxya ibn salim alcumraani oo aimatu shaafici ka oo kitaabkiisa la yidhaahdo albayaan oo sharxiya kitaabkii shiraazi uu qoro muhadab la odhan jiray oo kitaab fiqhi ah madhabka shaaficiyana ah kana horeeyey imaamu nawowi oo isna ku sharxiyay kitabka majmuuca isagaa ka horeeyey marka cinwaan buu kitaabkiisa ku keenay kayfiyatu islaami alkaafir wاlmurtad yani qaabka qofka gaalkaa ama qofka murtadkaahibaa uu soo islaamayo markaasuu yihi islaamu alkaafir alasliyi wاlmurtadi sawa gaalka asalka iyo murtadku diinsoogalka waa isaga mid buuri fain kaana laa ta'wiila lahu fii kufrihi milu cabadat اlawthan فيكفي في الإسلام أن يأتي بالشهادتين لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا قاروها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها haddii ninkani gaal waaniya u ahaa dhagax buu caabudi jiray dabcaabud buu ahaa diinba ma lahayn qofkaasi hadduu dee la yimaado ashaadada oo tawxiidkii qaro waa ku filan tahay oo faidaa qaaruuha casaw mini dimaam amar ila bxaqiha wain kaana mutaawilan fii kufrihi bian yaquulu ina muxamada rasuulu اllah walaakinahu rasuul اllahi ila lummiyiin duuna ahli kitaab wuxuu leeyahay ahlukitaabkuba maalan wuxuu leeyahay waan ictiraafsanahay nabiyu llaahi moxamed inuu rasuul ahaa rasuul la soo diray uu yahay laakiin qoladaa carbeed baa loo soo diray ee annagu shaqo iskuma lihin hadduu caynkaa aaminsanaa waxa weeyaan يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويبرأ معهما من كل دين مخالف دين الإسلام إلى التوحيد كنا ليمادو دين كستو خلاف كالصلاة والزكاة أو استباحة محرم مجمع عليه كالخمر والزنا لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويقر بوجوب ما جحد وجوبه وتحريم ما استباحوا من ذلك لأنه كذب الله ورسوله بما أخبر به فلم يحكم بإسلامه حتى يقر بتصديقهما بذلك ninkani salaadii buu diido salaadu waajib maaha waajibna kumaanu salaada shaqa kuma lih ninkaasi waa gaaloobay mar hadduu wujuubkii salaada uu diidan yahay waa diintu ka baxay waxyaabaha muhima markaynu hadda ka hadlayno kufriga iyo gaalnimada tan waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan dee dawaabid bay u baahan tahay marka dawaabiddu waa baab gaar lagu meerinaya markayna kale xaalaha gaarka laakiin axkaamta caamka aynu ka hadlayna dawaabid waa meel kale marka waxa weyaan qofkii saa oo shaygaa macluum min addiin badaruura inkiray oo yidhi salaad waajibku maaha marka toobadda loo qabto toobad keenayo dee shahaataynka walba ku dhawaaqaya waxaa laga doonaya maxay inuu yidhahda salaaddii waa waajib ictiraaf hadduu zinaadii baa xalaala yidhahda bal ka yana waa mid buu yidhi hadhow too inuu ogolaadaa zinada xaaraannimeeda waa inu nawowi qudhiisu hadalkaasoo kale ayuu kitaabkiisa eh, harx muslimka ku sheegay falaa yushtaradu macahuma an yaquula waana bariun min kulli diinin khaalafa diin اlislaam ila ida kaana min alkufaari aladiina yactaqiduuna ikhtisaasa risaalat nabiyina sal اllahu alيh waslm alcarab fainahu laa yuxkamu bislaamihi ila bian yatabara'a saasuu hadalkaasu yidhi hadal qiya oo macnaha ku socda oo waxa weeye qofkii waxa weeyaan loo shardin maayo inuu yidhahdo hadalkaas inuu kuwa aynu sheegayna ee leh nebigu isaga ayaa maxaanku dhahdaa risaaladeen carabbay ku gooni ahayd annaga shaqoona uma leh wixii noocaasa ayaa laga doonayaa inuu baraaqaadashada la yimaado waxay ka hadlaan culimmada oo kale oo masaa'ilka hoosgelaya shahaadataynkii hadduu qayb ka mida ah ka hadlo oo la yimaado ashhadu an laa ilaaha ila allah buu yidhi ama wuxuu idhi ashhadu anna muxamadan rasuullah bul keligeed iyada qudeedu maxaa xaalkuu noqonaya afar xaalay kala oo xaalada kala duwan oo waxay leeyihiin hadduu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo ka ku hadlayaan uu yahay ahlu kitaab laga asmixi maayeen adee raaci maad islaamine waayo marka horeba de laa ilah la uu odhanayey rasuulkana dee ma ictiraafsanayn marka isaga horta raaci weeye shahaadada Eh, haddii uu ahaa kuwa majuusta iyo waaniyiinta iyo wixii la halmaalana adugu hadal baa ku jira laba qowl baa ku jira taqriiban oo nawi oo kale wuxuu ku ama ida ikhtasara calaa qowli laa ilaaha ila allah waa kii dabcaabudka waa kii dhagaxaabudka kii mulxidka ahaa walam yaqul muxamedun rasuulu llah falmashhuuru min madhabina wamadaahib alculamaa annahu laa yakuunu musliman muslim ahaan maayo ilaa uu raaciyo min aصxaabina man qaala yakunu muslima wayuaalabu ra waa muslim diintii uu soo galay markuu laa ilaaha ila اllah laakiin waxaa laga dalbayaa inta kalena waa laga doonaya de inuu raaciyo hadduu raaci waayo de murtad buu noqonaya buu leeyahy oo waxay daliishadeen umurtaan qaatay annaas xataa yaquulu laa ilaaha ila اllah faida qaaluuha dalika casabuu minii dimaa'ahum waamwaalahum laakiin imaam nawwi iyo kayrkiiba aimada waxay leen waxa lagu xambaaraya ladiga xataa yaquulu laa ilaha ila allah waxaa lagu ambaaraya hahaadateynka ee lagu ambaaraya xaaladda saddexaad waxay noqon kartaa qofkaasi kuwa aynu ka hadlayna majuusta ahaa dabcaabudka ama waaniin ama mulxidiin ayaa wuxuu yidhi ashhadu anna muxamadan rasuullah buu yidhi muslim ku noqon maayo ilaa uu ku dara maxay shahaadau dhammaystira xaaladda afraad waxa weyaan kii kitaabiga ahaa oon marra la soo noqonnay baa wuxuu yidhi ashhadu anna muxamadan rasuul ullah ahlukitaab buu ahaa marka laa ilah ila odhanayey tawxiidka kelimada ilahi wuu qiranaa hadduu la yimaado markaa ilaynta ka dhinayd weeyaane waxaa leeyahy isaga iska raajix ah cala saxiix in loo aqbalayo hadal badan markaa ibnu qudaama iyo kitaabkiisa muqniga uu keenayaa wa ama alkaafiru bijaxdi diini min asli ilaakhiri hadalla dheer oo markaa mawduuca afarta xaaladooda ayuu ku keenaya islaamnimada marka waxyaaba ku sugmayso waxaa kowkaaba inu yidhi qofkaasi inuu tawxiidkii qiro islaamkii xukmiga la yimaado oo tawxiidkii iyo qiritaanka la yimaado loogu sugayo kale ama aimada axaadii markaa dib u eegto tawxiidka wixii booskiisa istaagaya oo qaar qofkii isagoo raba inuu yidhahdo tawxiidkii aan garanaynin baa markii gaalada la dagaalamayay qaar baa sabana sabana yidhi oo rasuulku de xadiis waa haysaan yani aslamtu waan islaamay sabana oo u jeedo marka waan islaamay marka wuxuu dhigma tawxiidkii o kale hadduu ku dhawaaqo xaaladaha qaarkood iyadana islaamnimadii waa loogu ogolaanaya haddii eh, tabciye wax la yidhaahdo oo ilmihii yaraa aabbihii buu ku raacayaa iimaanka haddii aabbihii mar hadduu aabbihii muslim yahay waxa weeye isagana waalidkiisu muslim yahay waa loo xukumaya islaamnimadii eh, haddii qof laga hela laqiida ilmo yar daarulislaamkii muslimaa la raacinaya arrimahaasona tabciye ay u sheegaan eh, qofkii yatiimka ahaa ee aabbihii dhintay ee muslimka ahaa waxaa raacinaya islaamnima hadduu yaryawaa islaamnimadi buu raacaya haddii wax dalaala ku tusinaya qofkan islaamnimadisa qofkiioo tukanaya oo cibaadaysanaya ayaa kuu muuqda waa qof muslima waa qof muslima ila waxyaabahaasoo dhan waxaa jira dad maanta aan ogolaynba weligaaba tuko weligaaba salaad qur-aan akhri niman takfiir la yidhaahdo oo dadkoo dhanba gaalo arkay mid baan ku hi wareedhe waxaad ka warantaa aan wada hadallo mawduuca ka wada doodnay nin baad aragtay hebel la yidhaahdo manaad aqoon adugu ninkaasuu weysaystay markuu weysaystaweysada dhammaystay buu tawxiidkii ku dhawaaqay tawxiidkii markuu ku dhawaaqay halkaasuu socdo masaajid buu galay qibladuu u jeesto waa tukaday markuu salaaddii ka baxay aduu ninkaa waad u jeedaa muuqaalkiisa maalintaasaana kuugu horraysay maalintaasa kugu dambaysay mana taqaanid ninkaasima muslima mise waa gaal waa gaal buuri waa gaal shacabkanu ka yahay gaalada oo adeer shacabku baliga dhiga ninkaas manaad aqoonin xumaana kumaad adag wii ilaamka calaamadihii islaamka lagu yin baad ku haysa aduu ninka kan wixii ka muuqday oo rasuulku yidhi man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabeexatana fadalika almuslim yani qofka salaadeeda tukada oo dabeexadeeda gawracayga la yimaada oo qibladeeda u jeesta waa muslim baa rasuulku yidhi haddii rabbiga intuu beri ku keeno qiyaama lagu soo taago oo la yidhahdo rasuulku saasuu kugu yidhiye maxaad ninkaa hebel la yidhaahday ku arag isagoo tukanaya oo salaaddiku aad qiblada u jeeda maxaad ku gaalayn war maxaad ku jawaabi doontaa bari qiyaamadii lagu keeno waa qaraa'id yani waxyaabaa waad la yaabaysaa dadka marka waxaa dad baan ogolay waxaynu ka sheekaynayno oo fogaaday oo khawaarijta laga sheekayn jiray dee hore dariiqoodii ku socdo noocaasa eh, waxaa muhima ah marka eh, in la fahmo qofkii muslimka ahaa goormu isaguna gaal noqonaya muslimku waa gaaloobaya waysadu waa burtaa sooma adoo weyse qaawaysau kaa jabayso qofkii isagoo muslima weysadii ka jabtay dee weyse kale maa diinti baabu ka baxayba haddana waa iska badan kuwa gaaloobaya badaya si yar hawr yar baan iska gaaloobaya laakiin markaynu ka hadlayno nawaaqida eh, ay ku burayso islaamnimada qofka ka burayso mar maanka in lagu haya waa muhim mar hadduu qofku marka hore muslim ahaa oo diinta ku jiray ixtiyaad badan iyo dadaal badan baa aimatu salaf iyo manhajka ahlusunnuu ku ilaaliye waxaa la shuruud in la helo shuruud mawaanicna la waado waxa weeye markaas baa ay dul fuuraysaa maaragtay gaalnimadu oo markaa dawaabid gaar ah oo la tixgelinayo hadiyo goormaanka ku hay markaynu ka sheekaynayno qofkii muslimka ahaa ee islaamka ka mid ahaa ee gaaloobay waxaa ka mid ah horta nawaaqidu naaqid waxaa la yidhahdaa waxa weeye xagga luqa ahaan almufsidu lima ubrima min caqdin aw binaa shaygii la dhisay ama shaygii xidhnaa oo la furfura ayaa la yidhahdaa wawfuu bicahd illahi idaa caahadtum walaa tanqudu aymaana bacda tawkiidiha waqad jacaltum allah calaykum kafiila ina allaha yaclamu ma tafcaluun walaa takunuu kaalatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankaaf marka luqa ahaan wixii la furfuro ee la buriyo ayaa la yahda luqa ahaan istilaaxa sharciguna waxa weeyaan wa huwa alictiqaadu wاlqowlu wاlficlu اlmukafir waa ictiqaadka inuu wax caqiidaysto qofkuu diinta kaga baxayo iyo ficil uu sameeyo oo diinta lagaga baxayo iyo qowl lagu hadlo oo diinta lagaga baxayo oo iimaankiisii markaa uu zuulayo iimaankaynu ka soo sheekaynay iyo caqiidadii usugnayd meesha ka baxayso waa inuu la yimaada kaasaa naaqid la yidhahda oo culimmada marka fuqahadu kutubta fiqhana kitaab lmurtad ayaa laga hadla ama baab almurtad wa axkaamuhu ayaa lagaga warramaa naaqidna waa la odhan karaa murtad marka abwaabtaas fiqiga ana waa laga warrama baabkaas nawaaqidu marka waxay u qaybsamaysaa saddex nooc nooca koowaad annawaaqid اlictiqaadiya waa nawaaqida ictiqaadiga ah, oo qofku ictiqaad ahaan wuxuu caqiidaystay ayuu kaga baxayaa diintii waxaa kowkaa ah, maalan ashirku fi اrububiya ilaahay subxaana wa tacaala uunkan isaga iskale uunkan isagaa maamulaya maamulka isagaa leh isagaa roobka shubaya isagaa risiqa dadka siinaya isagaa wax abuuraya adduunka kan isaga haysta alle subxana wa tacaala oo qofka muslimka uu yaqiinsan yahay maamulka uunka kan allah baa isagaa abuuray isagaa alay isagaa dadka risaaqaya isagaa dadka laynaya isagaa wax noolaynaya ixyaa walimaata isagaa iska leh waa waxyaabaha khasaaista ilahay iska leh subxana wa tacaala qofkii markaa ku qabsada oo yidhaahda anigu uunkan waxbaan ka maamulaa ama qof u caqidaysto hebel min annaas dadka mid ka mid ah, adduunka wax ka maamula kaasi waa gaaloobay ka baxay waayo wax ilaahay iska lahaa khasaa'istiisii ah buu la sheegtay oo fircawn muxuu ku gaara wuxuu yidhi ana rabbukum ulaclaa rabbigiinnii sarreeyey baanay alaysa lii milku misra wa haadihi alanhaaru tajri min taxtiha falaa tubsiruun marka waxa weeyaan ilaahay wa tacaala maamulka uu leeyahay iyo rabbinimadiisa inaan lagu qabsan baa loo baahaya oo aan la faragashan marka qof hadduu sheegto milki hadduu sheegto tasarruf inu wax ku leeyahay ragga maalan odhanayaa caqiidaysan inay jiraan niman awliye ah oo aqtaab iyo nujaba iyo niman khubara ah oo indheergarad oo khatar ah oo caalamka ilahay la maamula qaar baa caynka aaminsan qolo awliye la yidhaahdo oo khatar ah oo tiro go'an leh ayay adduunkaba kala haya ka itiaadiya isa waa weligaa yahan waa gaal ka u aaminsan inuu yahay ninkaasi inuu ilaahay la leeyahay unka kan oo wa tasaduka wa kula leeyahay kaasina diinta bananka waa gaaloobi waa kufri waayo ilaahay subxana wa taala khasaaisu leeyahay iyo awooduu leeyahay buu ninkaas uu u sheegay oo u rumeeyey oo rabbinimo rububiyadii buu ninkaas siiyey marka arrintaas waa arrin khatara aymaduna kutubta aad bay uga anugu shareecadan ba ka dhex baxaado meelo sare yani maaragtay waxaa weeyaan eh, meelkaan ku xidhanahay wuxuu yidhi ibnu taymiya ka man yadunnu ana min alawil alkhuruuja can alshariicati nabawiya kama saaga lilkhadir alkhuruuju can mutaabacati eh, muusa waanahu qad yakunu lilwaliy mukaashafatu walmukhaaaba ma yastagni bihi can mutaabacati rasuuli fi cumuumi axwaalih aw bacdiha kul hadihi almaqaalaat min acdam aljahaalaat bal min acami anwaaci nifaaqi walilxaaji wlkufr hadaan soo aatay laakiin ummaddu waa masl khilaafa ma masleen ninka aaminsan qof shareecada isagu aan axkaamtaynu ka hadlaya maamulkan adduunkan ilahay maamulayo qof ka dhexdhexsan baa jira oo isagu si gaara mukaashafaad isaga leh oo maamulka ku dhex jira sudan wax u wadaya oo isagu beeshin ahoo laa kor qaadayba salaada iyo cibaada iyo waxaasoo dham isagu unkuba hawshu wax ka maamulaya adduunka qofkaas waxa weeyaan diintii ka baxay marka khatar waa intaas waxaa u daliila oo kale aimada ka hadlay imaamu shaafici imaamu shaafici markuu sharxinaya xadiidka waxoogaa tacliiqa xadiidkan asbaxa min cibaadi muuminu bi wa kaafirun faama man qaala mutirna bifadli illahi waraxmatihi fadalika muuminu bi wa kaafirun bilkawaakib ama man qaala muirnaa binawi kada xadiika maruu kadhiba wuxuu yidhi waman qaala muirnaa binawi kada wahuwa yuriidu ana annawa anzla almaa kama cuniya bacdu ahli shirk min ajaahiliya fahuwa kaafirun xalaalun damuhu in lam yatub qofka yidhaahda xidigaasaa roobka noo shubay xidigaa ayaa roobka noo shubay isagaa roobka shubay ninka caynkaa u caqiidaysta oo siday jaahiliyadba dee odhan jireen gaaladii qofkaas imaamu shaafici le waa gaal dhiiggiisuna waa bannaan in la dilo maxkamaday dee ciddii markaa hawshaa leh haddii uu markaa aanu toobadka ilahay usoo noqon marka dee waa roobka yaasho allah basho marka waa nooc maamulki ilaahay lahaa baad xidig u leeisay ama xidig u leexi ama wadaad maarata ninaan waba la joogin badan isaga leexi ciddaa doonta u leexi mar haddii aad wax ilaahay lahaa makhluuq aad u garatay rabbinimadii aad cid kala siisay diinta banaankaad ka joogtaa waxaa ka mid ah shirku fi luluhiya cibaadada ilaahay baa subxaana wa tacala iska oo qof kasto muslima wuxuu aaminsan yahay allah keligii subxaana wa tacala baa cibaada iska leh makhluuqa bani aadamkaay meeluu jooga allah buu caabudaya marka ama duca haato salaad tukanay haato soon haato wax kastoo la qabanayo cibaada diinta u taqaano ilaahay baa iska leh wixii ilaahay lahaa rabbigay wuxuu lahaa oo cibaado ah makhluuq ula jeestana kaasna waa diintu ka baxay waa naaqid buu ku dhacay diintu ka burtay ama ha ahaado qawl uu ku baryayo ha ahaato ama hadda waxaan ku jiraa noocii ictiqaadiga ahaa u caqiidaysto in cid kale jirto oo cibaado mudata in la caabudo oo la weyneeyo qofkii u aaminsani qofkaasna diintu ka baxaya ku gaaloobaya arrintaas u gaaloobaya Eh, waxaa ka mida naaqidka xagga caqiidada shakiga waxa la yihahdo hadduu qof ka shakiyo xukm min axkaam illaah buu ka shakiyo xadiikaasi sax maaha xadiikaasi maarata waxa weeyaan eh, yani waxa wey eh, shaqayn maayo qaabka xadiis shaqaynaya maaha oo waxa wey diidanahay baan anugu xadiikaa la rasuulkaa yidhi anugu waaba diidanahay xadiiskaas mudafirsan yahay marka ma haddee xadiisku rasulka ma sugnee rasuulku hadduu saa yidhi waxa uu rasuulku yidhi anuu aqbali maayo soo sheegi doona hadallo keeneen wuxuu diidan yahay maxaan ku dhahdaa gaaladiiba soo dhawaysanaya wuxuu ku leeyahay qoladan maaragtay kagabeedka yahuud iyo nasaara iyo waada iska halkutaabo waxaanu nahay de halkutaab waa yihin diin samaan way leeyihin waa walaalaheen waa walaalaheen gaal ha ku sheegina gaalan ba intaa leeyihin dadka maxaad dadka isku diraysaanoo intaa waxbaad kala faquuqaysaan gaalnimadii waxaan ka daaya gaal ha ku odhanin hana faquuqin dadka kala faquuqin ummadda in la isku wado caalamka in la isku wado caalamka wuxuu rabaa in la isku wado oo aan dadka laska horkeenin oo layska wada noolaado markaa gaalkan iyo waxaad wadaan joojiya banaanku diinta kale waa gaal ka ninkaa ku hadlay waayo wixii ilaahay gaalo ku sheegay yahuud waa gaalo nasaara waa gaalo diin samaawiyana ma haystaan nabiyulahi ciisaa diin samaawi loo soo dejiyey nabiyulahi muusa diin samawi loo soo dejiyey kuwan joogaa waxay haystaan anaajiil muxaraf ah iyo towraad muxarafa ah, injiil barnaabo iyo eh, diimo waxay haystaan rag waxay qorqoreen bay haystaan waa weeye marka eh, ninka yidhaahda kuwaasi gaalaha ku odhanina oo gaala ma aha arrintiisuma saanogow iska jir markaa saxma waa inaad u ictiraaftaa wixii ilahay gaala gaalima u taqaanaa gaalima u taqaanaa wuxuu leeyahay eh, ninka la yidhahdo sheekha la qaad ciyaad eh, wakadalika man adaafa ilى nabiyina اlkadib fi ma ballagahu waahbara bih aw shaka fii sidqih aw sabahu fahuwa kaafiru bilijmac manaha qofkii u aanaya rasuulka wuxuu sheegay inay been tahay ama ka shakiya runnimadiisa ama caaya kaasi waa kaafir bilijmac khilaaf muslimiinta dhexdooda malaha nawaaqida qawligaa waxaa ka oo qofka diintu kaga burayso ilaahay inuu caado ama istiizaa iyo jees jees ula yimaado qofkaasina bannaanka ayuu diinta ka jooga waa gaalnimo arrintaas oo isxaaq bnu raahuuya sheekha la yidhaahdo ijmac buu soo guurinaya ajmaca almuslimuuna calaa ana man saba allah aw saba rasuulahu annahu kaafirun bidalika wain kaana muqiran bikulli ma anzla allah waxay ummaddu ku ijmaacday qofkii ilaahay caada ama rasuulkiisa caada inuu gaal yahay hadduu wax kasta oo qur iyo diinta soo degtay uu rumaysan yahay bannaanku diinta kaba gaaloy markaa diin cayi ilaahay oo iyo rasuulkoo lacaado waa arrin sahal maaha xulay ibnu qudaama waman saba allaha tacaala kafar sawaon kaana maasixan aw jaaddan ninkaas dheerdheel ha caado ama dhabba ha caado wakadalika man istahzaa biاllaah tacaala aw biaayaati aw birusuli aw kutubi qofka ku dheerdheela kitaabka aayaadka waxa weeye kaasina waa gala walain saaltahum layaquulunna inamaa kunna nakhuudu wanalcab ul bilaahi waayaatii warasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadiru qad kafartum baa layihi subana wataala waxaa ka mid a waxaa la yidhahda nawaaqidka qawliga ah oo qofku qowl ahaan u gaaloobayo ducaa ulawliya wasaalixiin baryada waanu soo yartaabanayna baryada qofku uu baryayo dadka saalixiinta ama u gargaarsanayo oo noo gargaar sheekh habeelow ama qisan ayaa qawsaya uu leeyahay u yeedhay maadya jiilaanidaas u yeedhi baryayo arrintaas waa gaalnimo oo diintaa laga baxaya oo waxaa muhima ah in dadku ragba halkaa kilkilada waxay ku haystaan kitaab yaroo manaaqib la yidhaahdo oo shirka halkaa ka joog gaalnimo waxaa ku yaala gaalnimo halkaa ka joogta kilkilada lagu haystaadoo waxaa mararka qaarkood laleeyahay qur-aanka baysaa ka fiican maaragtay manaaqib haddaad akhrido waxa weeye nuur cala nuur maxaa ku yaala kitaabkaas wuxuu leeyahay muriidii tamasak bi wa kun bi waafiqan liaxmiika fi اdunya wa yowma alqiyaamati waxay leeyihin abdiqaadir jilaan lagu been abuuranayo ayaa wuxuu ku leeyahay tilmiidkiisii ardaygiisii tamasak bii qabso wardigay ku dhego marba ii yeedh yeedha anigoo aqiisna yaa qawsmaad yaa jilaani yaa jilaani ow dheh tamasak bii wa kun bii waafiqan mid igu kalsoona noqo oo maxay taraysaa liyaxmiika fi dunya wa yowma alqiyaamati saan kuu ilaaliyo adduun iyo aakhiraba adduun iyo aakhira saan kuu ilaaliyo aniga igu dheg ka warran intaas maxay intaa leegta kaa ka sii daran anaa limuriidii xaafiun maa yakhaafuhu muriidkayga waan ilaaliya wax allaale wuxuu ka cabsanayo oo dhanba ayaan ka ilaaliyaa buuri wa unjiihi min shari اlumuuri wa balwatin waxaanan ka badbaadinayaa shar iyo dhibaato dhan aan ka badbaadinaya muriidkayga iyo talmiidkayga ninkaa igu wardiyaya aniga ii yeedhanaya anaabaad maarata badbaadadiisa ku jiro rag baa akhrisanaya oo durbaanna loo tumaya oo siaa dadku wataa aanu soo dhawaynaya shacab iyo dowladda aynu durbaanka u tumayna oo waxaa noocaas akhriyaya gaalnimadaas iyo shirkiyaadkaas oo dadku wada taageersan yahay oo la berber taagan yahay oo la leeyahay maaragtay munkaraadka noocaasa la faafinaya dadka in la badbaadiyo oo shirkiga looga badbaadiyo badbaadaan ummadduba haddana ah ummadda in runta loo sheego oo marka laga hadlo tawxiidka iyo qadaayaadka noocaasa dad badan baa jiidhaca ku jabaysa oo sibaas xumad u qabanaysa xumadu inay ku qabata maaha laga hadlaya inaad badbaado ummadda in la badbaadiyo loo naxo oo dadka islaamka khada waxaa soo gelaya khaladaadka in laga saxo oo loo naxo baa kulliga ku khasbannahay soomaalidu dee tullim ay sheegtaa tullimadu waa in dadka badbaadiyo ninka hadda qaraabada marka dhibaata ku timaado war ninka miyaan cid u garab garab loo noqdo ninkii dhibaata haysatee ha soo lama yidhaahdo ninka marka dhibi ku dhacdo wax ku yimaadaan warbal haloo qaadhaan iyo tolku ha ninka kan tol haddii loo dadku dadka ka dhasheen ummadda waxa akhriyaysa ee shirkiyaadka ku jirta in la badbaadiyo lagala hadlo waxa kan oo la soco oo loo caqli gaafin cabda war ilaahay ku faraya addoonkiisa ilaahay addoonkiisa ku faraya waxaa la isku haystaa ilaahay keligii la caabudo iyo maya eh waa in maaragtay wax kala baryaa loo sii maraa waxaa ka ee lagu jeesjeesayo ilaahay subxaana wa tacaala iyo kalaamkiisa iyo kitaabkiisa iyo rasuulka salawaat ullahi wasalaamu calayh dacanin la duraya rasuulka runnimadiisa iyo dhowrsoonidii wax badan baa iska jira oo gaalnimo keenaya in rasuulka la dacniyo oo xadiidka la dacniyo oo rasuulka rasuulnimadiisa la dacniyo arrimahaas waa arrimaha khatarta ah wuxuu keenayaa maxamed asharbiini ashaafici oo nin sheekha ahaadoo qoray kitaabkan muqni muxtaaj ee minhaajka lagu sharxiy ahmed shaaficiye ka mid ah markii kitaabu ridda kitaabu murtad baabka uu ka hadlayey waa sharxa wuxuu ka hadlayay marka wuxuu soo taxayey dad badan oo markaa uu taxayo acmaasha noocaas haddii inay ku gaaloobayaan markaasu wuxuu leey gaalnimada waxaa ka mid ah haddii mid loo yidhaahdo kaana الnabiyu salى اllahu alيه wasalam إida akala laciqa asaabicahu ثalaaث hadduu rasuulku wax cuno farihiisaas ayuu leefleefi jiri haddii loo yidhaahdo oo idhaahdo laysa haada biaadam warkaas aadaamma ah, faraha miya see loo leefleefaya waa gacbi waayo waa acni rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu samaynayey oo sunnihiisia ah, oo ina barayo ayuu dafirsa waa gaal buuri diidu ka baxa haddii loo yidhaahdo low qiila lahu qallim adfaarak fa innahu sunna war cidiyaha gur waa sunni eh markaasuu leeyay faqaala laa afcalu wain kaana sunatan samayn maayo sunna ma ahaatee sunnaha sheegaysa maayo samayn maayo gaalnimadu ku dari wadaadkaas hadda sheekh halkiisa idin soo naqlinaya meelaha culimadu ay tahay waxyaaba fara badan oo yaab leh baad arkaysaa culimada yani taxadarka weyn ee dadka la doonayay inay ka taxadaraan gaalnimo inay ku dhacaan sida loogala hadlay wuxuu yidhi waxaa ka mid ah weliba de waxay ku xidhayaan idaa qusida istihzaan baa loo jeeda hadduu uga jeedo dheerdheer istihzaa oo matniga minhaajka wuxuu qoraya marka uga jeeda waxaa istihzaa dheerdheer uga jeedo hadduu yidhaahdo aw qaala mucallimu sibyaani maalan kii eh, qur-aanka barayey ardada alyahuudu khayru min almuslimiina liannahum yunsifuuna mucallimii sibyaanihim yahuuddu muslimiinta ka khayr badan waayo macallimiintooda carruurta waxugu dhinkadaa iyaga u cadaalad fiican bannaanku diinta ka yahay waa noo dee istihzaiyo ay soo gelaysaa weliya baabkaas arrintu marka arrin sahal maaha qofku marka inuu aad su ilaaliyo oo taxadar weyn qaato waa muhim naaqidka saddexaad oo u dambeeya waxa weeyaan nawaaqidda amaliga ah nawaaqidda camaliga ah oo qofkii hadduu la yimaado ku gaaloobayo addabxu ligayr illaahi baa ka mida eh, sujuuddii qofku wuxuu sujuudo awaaf la awaafayo maaragtay eh, eh, meelo oo la maarata halkanaa barakaysan awaafka shareecadu kacbadumaa la dawaafaa laakiin ninkii meel kale calama saarta wala halkaa la dawaafaya waa gaalnimo waayo awaafka waa cibaado taasaa ka mid ah waxaa weeyaan xuunka biayri maa anzala allah oo tafsiil leh meelaha qaarkood iska qulis gaalnimu soo gelayaa oo diinta laga baxaya arrimaha noocaasoo dhan waa soo koobkoobaynaaye waxay noqonaysaa waxyaaba diinta laga baxo waxaynu raacinaynaa waxaa la yidhaahdo dawaabid aynu in yar aynu ku daraynaa oo qofkii hadduu islaam ahaa oo waxyaabaha naaqidka ku dhacay allah subxaana wa tacaala eh, wax badan buu cudurdaan u siiyey qofka bani aadamka wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula yani cidaabi mayno ilaan u soo diro rasuul rasuulkana aa manaa waa loo jeeda rasuul xaqa u bayaamay dadka u marka qofkii mucayanka marka laga hadlayo zayd min annaas ama hebel ama hebel eh, waxaasu ku dhace gaal ma yahay waa arrin u baahan taxadarkeeda in loo yeesho oo dad badan marka ay ku degdegayaan eh, marka shuruud iyo dawaabid baa jirta iyo mawaanic wax la yidhahdo oo shuruuddaas qofkaas eh, wax ku dhacay shay gaalinimo keenaya ku dhacay ama qowlahaado ama ficlahaado horta waa inu ahado qof mukalafa ah. mukallaf waxaa liha baaliq caaqil qof qaangaada oo caqileh ah, oan waalayn waayo qofka waalan iyo qofka yar rufaca alqalamu can aaaa waa kii rasulku yiri salawatu ullahi wasalam calayh marka iyaga xukun la saari maayo wuxuu yidhi ibnmundir waajmacuu cala ana almajnuuna ida irtada fi xaali junuuni annahu muslim calaa maa kana qabla dalik nawwina wuxuu yidhi falaa tasixu riddata sabiyin walaa majnuunin waman irtada uma junna falaa yuqtal fi junuunihi marka waxa weeyaan taasi wayn horta mukallaf yaha waa qodob qiyaamu alxuja almunaafi liljahl xujadu wayna ku quntaa qofkan xujadana ku quntaa loo caddeeyaa oo wax kaluu fahmaa oo laga yaabo dee shay anfinaya jahliga ka saaraya meesha qofkan waxaa laga yaabaa waxaan ma arag cid uma sheegin waxaa laga yaaba hore aan u maqal wax ka saxa inaanu helin eh, niman waadu iska yar xidhnaa oo weligii u haysta culimo haystay nimankaasa waxu laqimay wax maaragtay cid ka fujiso si fiicanna ma helin xujada ku naqda ninkii markaa uu ku dhegan yahay marka u baahan yahay in la fahamsiiyo oo xujada loo caddeeyo jahligina meesha uu ka baxo waayo jahligu waa cududaar sharciya tafsiir bay culimadu geliyaan waa cudurdaar sharciya oo eh, mararka qaarkood markuu cudurdaarka yahay eh, waa marka dee eh, uu maaragtay qofkaasi shay baa jira aan lagu cudurdaari karayn oo hadalkood cudurdaarka waxay ku hadlaan culimmadu qofkaasi inuu yahay qof maaragtay dee meeshii cilmiga aan joogin ama baadiye wuxuu koray meel baadiye abuu ah koray ama meel cilmi joogaanu haynin oo ah, ahlucilmi baadiye reer miyu ag joogaa siyaabo noocaasa laakiin in meesha ahlucilmiga hadigoo dhex taagan way dhib badan tahay oo idhahdo jaahil baan iska ahay weliga jaahilmadan wadanaya marka arrintaas dee nadarkeeday leedahay marka qofku waa inuu maxaanku dhahdaa waxa la yidhaahdo jahliga waa inuu iska saaraa laakiin jahligu waa cudurdaar harci ah jahligu waa cudurdaar sharciya ama caqaa'id hada masaa'ilku ama kayrkeedba ha ahaadina oo xadiidkii ninkii ismaa'iiliga haben u soo qaadayna adiladu waa iska fara badan tahay jahligu cudurdaarkay tilmaamaysa xadiidka saxiixa ah fii saxiix muslim iyo bukhari ba ku sugan ninkii naftiisa islaafku sameey riwaayad qaarkood nabaash buu ah xabaaluu fagan jiray baan intuu kala baxo maxaa la yihahdaa wuxuu kala bixi jiray kafanta wuu iibin jiray bay yidhahdaan la bixi jiray aduu ninkaasi uu la dardaarmay markuu dhimanayay wiilashiisii iyo carruurtiisii wuxuu ku yidhi idaa anaa mudtu faaxriquunii uma adxanuunii uma daruunii fi riix haddii aan dhinto iguba buuldabigeliya markaad dabkay gelisaan oo maxaankuhi aan gubto oo lafahaygu ay dhuxuloobaan markaa ishiida yani waxaad samaysaan idaqiijiya markay daqiijsaana maalin dabayshu aad u dhabanayso daruunii fi riix dabayhamaalin aad u dhabanaysa dabayshuna saa igu sayra fawallaahi lain qadaranii rabbii layucadibannii cadaaban shadiida allan ku dhaartay haddii rabbi ay awoodo hadduuba ikari karo inuu soo celiyo saa ano ah wuxuu cadaabi doonaa cadaab daran ninka marka waa lasoo ururiyey waa lasu keenay waa ilaahay waa qofkii waa lasoo fadhiisiyey war war maxaa waxaa ku kalifayey khashyatuka yaa rabbi cabsi alalow kaa cabsanayo ayaa arrintaa igu kaliftay baqashaan kaa baqayo marka waa loo naxariiso jannadu helay marka a'immadu markay xadiidkaa sharcimo qutayba iyo ragle iyo ibnu taymiya rag badani waxay ninkaasi waxa weeyaan wuxuu ka jaahil noqday ifa min sifaat illaahi tabaaraka wa tacaala horta markoo ninkani waa mumin islam diintu waa rumaysan yahay baciga waa rumaysan yahay laakiin waxaa juziye ka waxa la isa soo bixinta haddii qaabkaa loo galo oo saa uu ku dardaarmay loo sameeyo wuxuu aaminey ilaahay taama samayn kara soo celintiisa laakiin wabakan ku leh ilaahay awoodo waxaa la cadaabaya cadaabtan marka horta bacdigama diidana badina waa ku jirtaa khashyadu ka bawiliyo waa kaa dee camalkii waa joogaa khashyadiina waa jirtaa waa ka baqaya marka ninka jahli baa hayay waxaa uu leeyahay ibnu taymiya kale fahada rajulu shaka fii qudrati illahi wa fii caadati ida duriya bal ictaqada annahu laa yucaadu wahada kufrun biitifaaqi اlmuslimiin arrinta noocaasi waxaa laisku waafaqsana gaalnimo tahay laakiin kana jaahilan laa yaclamu dalik wa kaana muumina yakhaafu allah an yucaqaba faufira lahu bidalik waa loo dembi dhaafay marka taa macnahedu waxa weeyaan dee jahligu wuxuu leeyahay cudurdaar buu yeelan karaa jahligu cudurdaar buu le waa cudurdaar sharci ah marka qofkii in laga fujiyo oo xujadii lagu ogo loo cadayla meesha ku jirta imaam shaafici adaladiisa waa ka mid ahayd markuu ka hadlayay asmaa iyo sifaatka iyo wuxuu la xidhiidha lilahi asmaaءun wa sifaatun laa yasacu axada raduha waman khaalafa bacda hubuuti اlxuja calayh faqad kafar yani ilahay dee sifaatkiisa iyo asmaadiisa waa waajib qofka hadduu inkiro waa ku gaaloobaya marka waxa weyaan marka xujada ay ku suganto wuu gaaloobaya ama qabla qiyaami اlxuja fainahu yucdaru biاljahli lanna cilma dalika laa yudrak biاlcaqli yani arrimaha caqli lagu garan maayo waa in laga fujiyaa ninkan jahliga haysta oo loo saxaa oo loo bayaamaya oo loo caddeeya waxaa ka mid a shuruuda alikhtiyaaru almunaafi lilkhaطأi wاlikraah doorasho waa inuu leeyihi marka waxaan ku dhacay doorasho markaa anfinaysa waxa la yidhaahdo khaa iyo ikraahtoona ah. oo khaau waxa weeye waa man araada sawaaba fa saara ilaa hayri yacni sawaab buu doonayey markaasuu hayrkii ku dhacay baa khaa la yidhahda sidii ninkii safarka ahaa ee gaadidkiisii ka lumay ee isagoo iska maaragtay geed hoostii jiifa oo la boglaynaya oo hurdabaana ka soo liita gaajo haraad wixii ka lumay dul yimaadeen oo faraxu uu faraxay ilaahay u soo celiyey wixiisii allaahumma anta cabdii wa ana rabbuka akhطa'a min shiddati farx ilaahu addoonkaygii baa tahay anna waxaan ahay rabbigaagii baan ahay wuxuu doonaya inu ihahda allahuma anta rabbii wa ana cabduka akhطa'a min shiddati farx marka khau waa qof sawaab doonaya oo marka isaga de cudurdaan marka waa in la helaa ikhtiyaar doorasho khata ka maran ikhtiyaar ka maran ikraah oo aan la khasbin oo de waa ila man ukriha qalbuhu muطma'inun biliimaan waxaa ku iska gebagabayn doonaa tawiilka cadam tawiil saaiq waa inaanu jirin tawiil saaiqa ah. oo anfinaya tawiilkii saaiq ahaa de waa wey qofkii tawiil ahaan qofkii caalimka ama diinta waa dhici kara isagoo diintii garanay inu marka qaarkood khaaan ugu dhici karo arrimaha noocaana ah, isagoo ay ka tahay ama ijtihaadkii ama dadaalkii maala hadda tusaale ahaan waxaa la yidhaha saxaabadda nabita abdillahi bn cabbaas oo kale ribadii ayuu diidan oo banaysanayay ribadii maxaa la yihahdaa eh, riba alfadli oo axaadiid ku sugan eh, eh, inama anasiia buu yidhi ribadu waa nasio marka tii fadliga ahayd wuu diiday diidmadaasna kama ahayn dee sunna diid iyo waxaa dhici karta marka inaan xadiidku ama soo gaadhin ama waxaa dhici karta inuu tafsiir si kale u fasirtay baa dhici karta marka inkastoo le waa ka noqdaya aimada leeyihiin marka waxaa weye wixii khata udhici kara ta'wiil lagu qaldami karo waa weeye taasina wayaan meesha jirin insha alla wa iska koobkooba hadal waxaan rabay un koobkoobka inaan ku dhaafo ee mid walba waxay isaga baahan tahay baxi gaara iyo kaadar gaara inaan waqti baa joogaan filaya wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu